بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين النوع الأول من أنواع علوم الحديث معرفة الصحيح من الحديث مصنفku waata hore noogu soo sheegay faharistii ama canaawiintii uu kitaabkiisa ka kooban yahay marka noocu ugu horeeyey wuxuu ahaa oo culuum اlxadiidi anwaacdiisa kamid e macrifatu صaxiixi min alxadiid waa shay muhim aw samarada dhan oo laga hadlayo waxa weeyaan alaykum salaam in in صaxiixa la garto yaa loola jeedaa oo loola markaa صaxiixa macnihiisana ay tahay athaabit ay tahay marka wuxuu ihi iclam calamaka allahu wa iyaaya ana alxadiida cinda ahlihi yanqasimu ilaa saxiixin waxasanin wa daciif marka tanbiih weeyaan iclam bimacnaa waxa weeyaan waa irshaad amar oo irshaad ah waay nin hadda wax ku amri kara ma laha iclam waxaad ogaataa calamaka allahu ilaahay haku haku baree wa iyaaya anigana wax allaha i baree ana alxadiida xadiidkii cinda ahlihi ahalkiisa oo ahlilxadiid ah yanqasimu wuxuu uqeybsamaa ilaa صaxiixin waxasanin wadaciif yuu uqeybsamaa saddexdaas kitaabkan waxa weeyaan maadaama almukhtasiruun wاlmuntaqiduun wاlmuntasiruun wالshaarixuun ay badan yihiin maa min xarfin ilaa watukulima caleyh awal maa bada waxaa lihi ibn صلاح markuu leeyahy iclam calamaka allah wa iyaaya waxay ahayd inuu yihahdo iclam calamani illaahu wa iyaaka min baab rabi اغfir lii waliwaalidaya qofka naftiisa inuu ka bilaabo iyaa ducada ku haboon wa kaana salى اllahu alayه wasalama ida dakara axada fadacaa lahu bada binafsih marka saas hadday tahay naftaada ka bilow qabla an tadcuwa lilmukhaaطab sidaasay yidhahdeen marka waxaa la yihi warkaa waa wax meesha ku jira weeyaan laakin laysa bilaazimi waxa uu daliil ana الbخaarي fi kitaabi الdacwaat ya cinwaan wuxuu ugu dhigay man khasa غayrahu aw afrada غayrahu bالducاa واstafnaa nafsahu nin dad kale u duceey asigana iska iskaba iloobay markaasuu amhila wuxuu sheegay ninkii ansaariga ah oo qur-aanka akrinaya nebigu markuu maqlay uri yarxamuh llahu laqad adkaranii aayata kada kada asqadtuhaa min alqur'aan eh, sidaas oo kale markii nabiy llaahi muusa laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llah nabigu wuxuu uri alayh salaatu salaam raxima allahu muusa laqad uudiya biakara min dalika fasabr waxay culamada ka qaateen haddiiba ay banaan tahay qofkii in gooni loogu duceeyo naftaada aada ka tegtid haddii labadiina aad isu duceysa la horumari karan in min baabi awlaad bimacnaa ida jaaza alifraadu bاdducaaءi lilgayri falian yajuuza taqdiimu اlgayri calىa nafsika fi xaali jamci min baabi awlaa waadix wala la nuqtadaas intaasaan ugu baxay ma kulu kelima oo la yihi ma inaan soo qaadano mar lakin nurakiz ashay almuhim inaan soo qaadano wuxuu hi ana alxadiida cinda ahlihi xadiidka dadka ahalkoo agtiisa yanqasim wuxuu uqeybsamaa ilaa صaxiixin waxasanin wadaciif saddexdaasuu uqeybsamaa markaasaa la isweydiiyo waxaa la yihi maxaa asal u ah inay saddexdan uqeybsamaa markaasaa waxaa la yihi asaaska waxa weeyaan sifaat ruwaad xadiidka lagu wariyey ruwaadka sifaadkoodu ima an yashtamila min asifaati calى aclaaha aw calى adnaaha marka aclaadii صaxiixu noqonaya adna sifaati maqbulina xasanu noqday labada horta saasaa laga keenay daciifna waxa weeyaan lam yatawafar fi tilka sifaat qeyb saddexaadu saas ku noqday marka asaas taqsiim اxadiid ilى halaata waxa weeyaan tanbani calى sifaati ruwaat ima an yashtamil alxadiidu min sifaati ruwaat calى aclaaha fayakunu صaxiixa aw adnaaha fayakunu xasana aw laa yatawafaru fi waaxidati minha fayakunu daciif saddexda sidaasay asalku ah waa garanay markaasaa la yihi maxaa loo dhihi waayo marka saas hadday tahay ilaa صaxiixin waxasanin wadaciifin wa mawduucin maxaa mawduuc loogu dari waayo markaasa waxaa layihi mawduuc waxaa loo diiday liannahu laysa min alxadiid mawduuc macnaheedu waxa waaye waa m waa masnuuc mukhtalaq waaba shay gacmahaada lagu abuuray xadiid laguma dhigi karo waxaa la yihi waa garanay midkaas midka labaad waxay tahay waxaa la leeyahay maxaa daciifka loo qeybi waayo markaasaa layihi horta maxaa daciif loogu daray saddexda qeyb oo sida mawduuci loo xadfi loo xadfi waayo daciif kale liannahu laysa min aلsuna markaasaa waxaa l liannahu yuxtaaju ilayhi axyaana lianna bacda ahli اlcilmi yaqulu ina daciifa yumal ana daciifa yucmal fi abwaab mucayana maca shuruur midda labaad waxaa leeya daciifka qad yuujad maa yuqawiihi wayajburhu labadaas xaalo maadaama ay suuragal taha daciifka inta loo sheegay maxaa loo qeybi waayo marka waxaa laleeyahay laa laa tafaadula bayna afraadihi sidaasaa lagu dhaafay marka ana alxadiida cinda ahli yanqasimu ilaa saxiixin wa xasanin wa daciif waa la isku qabsado waxaa la yihi taqsiimkan ibnu kahiir fi اktisaari culuum اlxadiid owr ani mawaafiqsan liannahu haddii loo fiiriyo xadiidka fi nafsi اlamri xaqiiqadiisa wuxuu ku dhamaanaya ima inuu صaxiix haabit yahay ima inuu kadib yahay labadaas u qeybsamaa fi nihaaya saas xasan صaxiix waxaa iska dah fi nihaaya ima an yakuna haabita can الnabiy sal اla alيه wasalam wa ima an laa yakuna haabita ko hada fi nafsi اlamri marka loo fiiriyo haddii bاctibaari ahli ااstilaax loo fiiriyana yanqasimu ilى aqsaam kahiira aktar min aلhalaaث marka wuxuu le laa ajidu linafsii wajhan fi hada taqsiim markaasaa waxaa la yihi horta waxaa loo jeedaa taqsiimkan fi nafsi اlamri looma jeedo lakin fi اsطilaaxi اmuxadithiina loo jeeda sax ana alxadiid yanqasimu ilى aqsaam mutacadida lakinaha kulaha tacuud ilى hadihi الhalaaثa ibn صلاح ibn kaثيir sidaasaa loogu jawaabay taqsiimkan bاctibaari ma fi nafsi اlamri ma ah lakin bاctibaari اصطilaaxi ahli alxadiid weeyaan saas markuu noqday ba waxaa la yihi aqsaam badan wa waa kula waafisana inuu qeybsano lakin anta binafsika ya bna kaثيir irjic hal hunaaka hadihi اlأqsaam alkaثيira hal hunaaka shay yakruج min hadihi الثalaaثة aljawaab la marka waxaa leeyahay madmuunkii waa nala qaadatay ayib intaa looga jawaabo dad kale ay yimaadeeno waxaa la yihi min ayna libni صalaax an yuqasima alxadiid ila hada alkalaam ila hada alaqsaam leanna waxaa la yidhahdaa ixdar daa'ima ila alqawli biqawli lam tusbaq ilayh annaga hadda waxa weya raganimo waxaan u aragnaa qofkii inuu qowlba lam yuqal bihi man qablahu ina baraganimoba ay tahay baynamaa diinta waxa weeyaan qowl aan lagaaga horeyni inaadama dhihinba saxda saas wey liannahu laa yumkin ana ummata muxamed bihadihi malaayiin tadic can hada alxaq aladi anta ihtadayta ilayh fi aakhiri zamaan macnaa dalika ummadii kulligeed waa dhunsaneed weyaan bictibaari maa yatacalaq bihadihi lmasala wahada laysa bisaxiix marka intee laga keenaa lyidhi qaybintaan isiga baynamaa waxaanu ognahay sida ibnu taymiya uu leeyahay kalaamka xadiidka in la qaybiyo saddexda tirmidi loogama horeyni ama alculamaau qablahu falxadiid imaa maqbuul aw marduud labadaasay ahayd tirmidi yaa ugu horeeyey waa xasan iyo صaxiix ama weliba xataa isilaax ahaan aada arrintiisa ayna u caddayn marka laa daaciya liannahu xasan in kaana xasana lidatihi fahuwa juz min الصaxiix wain kaana xasana ligayrihi faاlaslu anahu min الضaciif falaa daaciya litaqsiim hulaaثi ibnu taymiya waa nin imaam muctabar kalaamuhu markaasaa waxaa laleeyahy horta ibnu صلاح waa loogaga horeeyey hadalkan asiga waqad sabaqahu ilaa hada alqowl alkhaaabi fi macaalim sunan macaalim sunan sharxu sunan abi daawuud muqadimadiisii khaaabi wuxuu kusoo qaatay waa min culamaai qarni thalith waraabic iyuu udhaxeeya yani anahu akada min alqarni thaliti shaya wa dakala fi qarni raabic sharxu sunan abi daawuud u leeyahay markaasuu ri alxadiid cinda ahli yanqasimu ilaa halaathati aqsaa marka horta waa loo helay ibnu salax anahu hunaaka man sabaqahu ila hada alqowl annuqta athaaniya anahu yuujad fi kalaami lmutaqadimiin kaashaafici wاlbukhaari waman bacdahu waman qablahu dikru اlxasan وإن كانوا لا يقصدونه بالحسن بمعناه الاصطلاحي عندنا لكن حسن way استعماaleen كمصطلح من المصطلحات التي تطلق على الحديث إذا ثبت marka markii loo fiiriye khaطاaبي hadalkiisii iyo culamadii oo xaggaa loo helay iyo tirmidi oo min السلف ومن أئمة الحديث ah marka laysku dardaray saddexdii waxay isku noqonayaan wax maqbuul ah oo loo tiirin karo culamaa ahli اlxadiid ibnu xajara wuxuu leeyahy markaan wain alxadiida cinda ahlihi markaan leenahay yanbagi an yakuna min alcaam aladi uriida bihi اlkhusuus oo aladi aladi aala ilayhi amru ahli اlxadiid in lagala jeedo khulaasaة اlqowl intaas markaan isku darnay ba waxaan helaynaa xadiidki in loo qeybin karo saddexdan qeyb ilaa صaxiixin wa xasanin wa ضaciif ayb intaas aan ku dhaafna taas markaasuu uri ama alxadiiث الصaxiixu fahuwa alxadiiثu weeyaan almusnadu la tiiriyo aladi musnadkoo yatasilu isnaaduhu ama aladi xadiidkoo yatasilu isnaaduhu isnaadkiisa ou xariirsanayo inqiطaac uusan ku jirin binaqli اlcadli uu ku xariirsanayo ninka caadilkaa soo guurintiisa addaabiti ee wax koobayo xaafidka ahaa can ilcadli uu ka wariyo addaabiti asna manaa wixiisa xasuusnaa ilaa muntahaahu min awalihi ilaa muntahaahu aakhirkiisa intii laga gaaro itisaalkii uu jiro walaa yakunu shaadanna uusan noqonaynin walaa mucallalan ausan ahayn marka tacriifu alxadiidi saxiix binisbati libsana salaax sidaasuu noogu tacriifiyey markaasuu uri waa xadiid horta musnad ah bimacnaa marfuuc ila nabiy sal alla alayh wasalam aladi yatasilu isnaaduhu bimacnaa inqiaac ku jirin binaqli lcadli daabiti ninka cadaalad inuu leeyaho diintiisa ay ka ree indahu malaka qawiya tamnacuhu min atajarui cala alkadibi calaa rasuuli illah yani wuxuu leeyahay diin waasic diini oo oo u diidayo inuu nabiga been ka sheego waa cadliga kaas o addaabit macnaha wixii u wariyana waa wax u kooban yihiinoo ima anahu akadahu bidaakiratihi fayaxfadu kamaa yaxfadu axaduna suurat alfaatixa ama anahu maktuubun ladayhi wa kitaabuhu masunun ladayhi labadaasaa daabit lagu noqon karaa inaad wixii xifdisan tahay oo haddii kitaabkaadi kasti kasta loo bedeli tahay aada og tahay wixii meesha ku jira iyo in waxaada ku qoran yihiin oo maalin kastana tacawudaysa kitaabkan gacantaada u ka bixin ilaa ilaa yadin amiina saasaa baa marka addaabitu addabtu dabtu sadrin aw dabtu kitaabi labadaas in laga heli karo can ilcadli adaabiti macnaheeda can milihi waa marka yarwi cadlun can cadlin can cadlin can cadlin can inabiy salى اllahu alayh wasalam ilaa muntahaahu marka waxa weeyaan meeshuu ku dhamaado nabiga alayh الsalaatu wasalaam wa fawqa dalika walaa yakunu shaadan shaadna aan noqonayn shaad baab dhan baa noogu imaan doonaa shaad baab dhan buu noogu imaan doonaa laakin waxaan u qaadanaynaa xadiidkii asigoo hadda inta hor uu soo sheego o dhan laga heli karo isnaadkiisa mutasilga caadilna u yahay buu shaad noqon karaa marka shaad waxaan ku fasirnay mukhaalafatu hiqa liman huwa awthaqu minhu ima bikahrati اlcadad aw biquwati الdabt marka fiiri inta hore o dhan waa soo geli karaa yani alxadiid الshahid isnaadu mutaصil waraawi cadlin can milihi ilى الnabiy sal اله alيه wasalam xadiidka shahidka intaas u ah laakin mushkila ukraa baa ku timid oo ah ana hada aladi tawafarat fihi shuruud hunaaka fi muqaabili man huwa aqwى minhu yarwi ma khilaafa ma yarwi kaas shaada lida walaa mucallala min caطfi اlcaami calى اlkhaas weeyaan mucallala الshاad جuز min الcilة مkhاalفaة ثiqa لman huwa awثq minhu جuزء min الcilة weeyaan marka cilana waxaan hore usoo sheegnay sabab خafiy yqdx fi صحaة الحadيiث maعa ana ظaahira السلاamaة minhu marka sababtaas اktilaaf ruwaaday ku imaan kartaa rakaakat lafdi bay ku imaan kartaa khilaaf اlmutuun ukraa bay ku imaan kartaa khilaaf sariix اqur'aan ay ku imaan kartaa waxyaala badan ay ku imaan kartaa cilada hiya acam min an takuna shaadan marka xadiidkii intaas hadduu dhamaystirto waa ti ibn xajarna u lahaa xadiidka صaxiixa ah ma maa tama naqluhu bicadli daabiti can milihi min gayri shuduudin walaa cilla waa isku mid labada tacriifka waa isku tacriif weeyaan markaasuu uri wa fi hadihi alawsaaf ixtiraazun can lmursali fi hadihi alawsaaf aan kuu sheegay alatii yajibu tawafuruhaa fi lxadiidi saxiix ixtiraazun waa ka dhowrsasho can ilmursali laga dhowrsanayo iyo walmunqaici laga dhowrsanayo iyo wlmucdali laga dhowrsanayo iyo wshaadi laga dhowrsanayo wamaa fiihi cilaة qaadixa iyo wixii cilo qaadixa ku jirto laga dhowrsanayo <coughs> marka aan leenahay mursalaa ku baxay munqaطicaa ku baxay mucdal waxay ku baxeen saddexdaas waxay ku baxeen aladi yatasilu isnaaduhu xadiidka صaxiixa waxaa weeyaan waxaa shardi an yakuna sanaduhu mutasila mursal mutasil ma aha liannahu saqطa bada bacda الtaabici shaks munqaطic sanadkiisa waxaaba hal shaksiyaa ka maqan mucdal laba qofoodaa ka maqan waa noo imaan doonaa shaad wuxuu ka baxay liqowlihi walaa yakunu shaadan walaa yakunu shaadan xadiidkii saxiix inuusa shaad noqonin markaa niri hadduu shaad noqdo saxiix waa ka baxay wamaa fiihi cilatun qaadixa wax cilo oo oo طacninaysa qaadixa waxa weeyaan bmacnaa maanica min صati min اlxukmi calى صxatih wamaabaa ku baxay fii riwaayatihi nawcu jarxin ay wamaabaa ku baxay fii riwaayatihi riwaayadiisa ay ku jirto nawcu jarxin haddii sanadkii mutasil ou yahay laakin fiihi axad ruwaat wahuwa majruux taas wuxuu ku baxay binaqli cadli baan soo niri cadliga cagsigiisa maxaa weeyaan majruuc marka intaasoo dhan a ixtiraazaad u ah markaasuu musanifku wuxuu ku yihi wa hadihi anwaacun weeyaan yaأtii dikruhaa u imaan doona in sha allahu tabaaraka watacala ha isku mashquulina baab shaada imaan doona baab lcila mursal baaba ku imaan doona munqaطic almucdal alshaad wahaakada markaasuu musanif wuxuu iri fahada huwa alxadiidu weeyaan aladi xadiidkao yuxkamu lahu bisixa haddii tacriifkan aan kuu sheegay xadiidka dhamaystirto yaa la yidhahda huwa aladii yuxkamu lahu bisixa loo xukminayo bilaa khilaafin ayadoo wax isku diidan ay jirin bayn ahli lxadiid markaasaa waxaa la yihi hada tacriif waay ibnu yaa yihi tacriifkan fara igaga taagan liannahu adinka waxaad shardiseen anlaa yakuna shaadan walaa mucallalan ibnu daqiiq alciid waxa weeyaan waa imaam usuuli faqiih kabiir ah markaasu wuxuu iri markaan u laabano culamaa lusuul walfiqh ma ictibaarinayaan wax badan oo cilal ay muxadisiinta ku magacaabayaan ama xadiidka waashaad ay leeyihin ku celinayaan ayaga macnaha ma maqlayaane way iska qaadanayaan buuri way qaadanayaan ayib markaasaa waxaa la yihi say ku dhici kartaa marka inaad tihaahdid bilaa khilaafi baynamaa hunaaka fariiq min alculamaa usuuliyiin iyo fuqahaa ay jiraan ay leeyihiin na nactabir shay ismuhu cila hadduuba xadiidka sanadkiisa uu saxiix yahay waan qaadanayna markaasaa waxaa leyi horta ibnu salax taas laguma qabso karo alinsaan ida kaana yucarifu shay inamaa yucarifu cinda ahlihi marka tacriif alxadiidi saxiix cinda ahli lxadiid wax ku haysta maa jira maya fuqahada tabac lilmuxadisiin fi ma yatacalaq bitacriif alxadiid saxiix ale marka ay waxay ahayd wixii loo soo kariyo oo loo diyaariy inay qaataan mooye inay fara inooga taagina xaq uma laha waa nin oo fiqi ma dhigi kara naxwiyiinta waxay shardiyeen lilfaacili kada wa kada wanaxnu laa naqbal bi ma axad yaqbal marka culamadaasaa loo dhaafay baa lagu leeyahay taa mid weeyaan marka ashaad wاlcila waa sharطaani muhimaani min shuruuط الxadiiث الصaxiix ayb waan ogaanay shuruudan inay muxadisiinta isku waafaqsan yihiin qola inay qaabka diideen qolo kale oo muqaabilkeeda ay jirto o dhaha shuruudanna waa la qaadanaa mid kalena waaba jirtaa maa huwa muctazila waxay leeyihiin maya xadiidka hadda adiga binaqli cadli daabiti shaksi cadli ama dhihino la anaga cadlayni daabitayn can milihimaa ilaa muntaha aqali taqdiir waa inay jiraan laakiin hal qof wax laga wariyo hal qof wax laga wariyo ma aqbalina marka shuruudu maxay shardiyeen an yakuna likuli طabaqati min طabaqaati اxadiid raawiyaani fa fa akar wax la yaabla weeyaan qoladaas baciid ma aha cindahum suu niya ulajeedada waxa waaye maadaama xadiidka uu laftaagan ku noqday madhabtooda uu kasoo horjeedo yaa waxay rabaan in iska yareeyaan marka waxay keenay haddii shuruudan lagu daro mucdam alaxaadiid laa tatawafar laha hada shart inay ka raaxaysta anay doonaya wailaa waxay og yihiin diintoo dhan fii baabi dacwa watabliiq shaksi keli in wax lagu gaarisiinayo nabiga alayhi salaatu wasalaam kaana yursilu rajula ilaa qabiilatihi haddii hal nin keli ah aysan hadalkiisa xujo noqon lahayn kaana irsaaluhu rajulan waaxida ilaa umma laa taqum bihi اlxuja kayfa yursal kaana yursilu rajula ilى اlmuluk wاlumaraa wayuxamiluhu bkitaab وفوqa dalika an allaha arsla الrusula furaada wala amathnaa wathulaatha ayb marka haddii loo laabto waqaaicdoo dhan qofka cadliga ah hadalkiisa maqbul fi ma yatacalaqu bibalaagi الrisaala sidaas oo kale weyaan xadiidki haddana waxaan aragnay nebigu wahuwa yuxadiثu shaksa waaxida bcaynih haddii uu hal qof keligiis ousan aan wax laga wari karin oo xujada ayna ku ayna ku qumaynin fakana taxdiiثuhu lirajuli waaxidi cabatha cinda الnabiy sal اla alيه wasalam lannahu kayfa yuxadiثu rajula wahuwa yaclam ana alxujata laa taqum bihi kalaamkaas muxuu noqona cabas kalaam waxa weeyaan ninkii rabo alimaam الshaafiعي fi kitaab الrisaala tahbit khabr الwaaxid iyuu ka qoray min ajwadi ma kutiba lam yuktab milhu abada ninkii raba hadaalacdo marka qoladaas waxay yihahdeen marka laba qof ha u shardiyo qole waxay yihahdeen ynbagii cinda اkhtilaaf الruwaat an yakuna raawi caalima bاlmacna macna اxadiid qole waxay yihahdeen la waxaa dheeraade an yakuna طaalibu alcaadil ladi yanqul xadiid an yakuna mashruha mashhuura bطalb الxadiid ilى gayri dalik laakin isku soo aruuri liladiina ishtarطuu shuruuطa zaa'ida calى ma dakara اlmuxadithuuna صaxiixa kalaamkooda wax jira ma aha walaa haؤulaaءi الfuqahaa aladiina qaluu naxnu la nataqayadu bilcila iyadana maqbul ma aha fuqahada waxyaalaha lagu haysta waxaa kamid ah eh. waxa weeyaan khaasatan fi qusuur lmutaakira almunxata in kulu matnin min alxadiid inay iska soo deliishtaan sanad ma wato caswi ma wato alxukmnu ma wato hada xaraam sharca inaad iska tiraa qaala rasuul lahi sal allau alay wasalam kada yani laa taqul rawaahu tirmidi waxaa ibn xajara wuxuu ri waxaan aada ula yaabay oo aniga gariib ila noqotay buu yihi inay fuqahadii xadiid buu tirmidi wariyey tirmidina xadiidkii markuu dhamaystiro hada xadiiثu ضaciif laa yucraf ila min fulan fulan ضaciif xadiidkii asiga ahaa intii soo deliishtaa ay leeyihin rawaahu tirmidi tadciifkii uu ku sameyna waa ka goynaya alaysa hada aswa min atadliis waa wax aada u qaab daran alxaqu sawaaء kaana laka aw calayka siduu yahay inaad sheegtid waay bal waxaa la isku haystaa fi baab الاxtijaaj markii joogto muxadiثiinta waxaa u banaan an yadkuru اaxaadiiث basaniidiha duna an yaxkumuu عalayha لأnna man dakara alxadiiثa bisanadi faqad xaalaka caleyh laakin lama takunu faqihan adiga xadiidkii aad soo deliishanaysa macnaheedu waxa weeyaan qabla ma taxtaj bاxadiiث waa ina sixadiisa ay meel ku taala hubuudkiisa لأnnahu muxadidka mujarad raawi waa adigana istidlaal w istidlaal laa yakunu ila bima habata can الnabiy sal اlه alيه wasalam ayb markaasuu uri fahada huwa alxadiid aladi yuxkam lahu bالصxa xadiidka shuruud aan dhamaystirtay yaa loogu xukmina صaxiix bilaa khilaafa bayna ahli xadiid waqad yakhtalifuuna inay iskhilaafaan inay isku khilaafaana dhici karto fi صxati bacضi اaxaadiid muxadisiintii axaadiidtii in qaar kamid ay yidhahdaan xadiidkan waa saxiix qaarna ma aha inay yidhahdeenaa dhici karto waa likhtilaafihim waa isku khilaafitaankooda daraaddeed fi wujuudi hadihi alawsaaf awsaaftan tan in laga helay iyo in kale fiihi fi lxadiid marka wuxuu leeyay muxadisiinta qaarkood yaa laga yaabaa inay iskhilaafaan oo yihaahdaan xadiidkan waa saxiix qolana ay leeyihin saxiix ma aha macnaheedu ikhtilaafkooda xadiidkan ay isku khilaafeen ma aha inuu ka ka inilaaqayo inay tacriifs isku khilaafsan yihin tacriif wa isku waa isku waafaqsan yihin oo shanta ah waa loo baahan yahay lakin hal tilka shuruud mutaxaqiqa fi hada alxadiid bicaynihi xadiidkan asigaa shuruudii ma ku dhamaystirtay ma waa la isku khilaafi karaa oo ninaa wuxuu leeyahay xadiidkan isnaadkiisa mutasil ma ah lianna fulan lam yasmac min fulan nin kale imaam waxau leeyay la fulan samica min fulan marka khilaafkooda fi samaaci fulan can fulan ma aha khilaaf tacriifka isku khilaafsan yihiin laakin twafur hadihi shuruud fi hada xadiid un bay isku khilaafsan yihin taas waa dhici kartaa oo waxa weeyaan anta taclamu shayئa ana ajhalu canhu taas marka ceebku keeni maysa tacriifka xadiidki صaxiix ahaa laakiin shuruudan fiiri aw likhtilaafihim inay isku khilaafaan awgeedaa dhici karta xadiid qaarkeed fi ishtiraadi bacdi hadihi alawsaaf awsaaftan qaarkeed in la shardiyo inay isku khilaafeen daraaddeed yaa dhici karta inay keeni karta bacd alaxaadiid in isku khilaafaa kamaa fi lmursal inoogu mihaaliy tanaa ishkaaliyad ku ah tacriifka liannahu qolaa waxay leeyihiin xadiidka in kaana sanadhu mutaصil ilى taabici taabicigana nebiga oo u rafciyo xadiidkaas qole muxadiثiinta waxay leeyihiin waa صaxiix marka waxay ka hor imaanaysaa qolada saa saxiixaynayso tacriifkii oo an yakuuna sanadhu mutasila ilaa muntahaahu ma aha kan mutaصil marka taas waxay keentay tacriifkii in laysku haysto oo imaamu maalik a kamid ah eh. imaamu maalik lama dhihi karo muxadis ma ah صaii ai faqih muxadis weeyaan marka maca dalika yaxtaju bilmaraasiil liannahu laa yashtaridu an yakuna alxadiidu mutasila bima bacda ataabici waa noo imaan doontaa wuxuu leeyahay nin taabici ah markuu xadiis nebiga urafci wax meesha ka maqan saxaabi leh wa wasaxaabatu kulum cuduud waa hal nuqto nuqtada labaad ninka taabiciga oo kabiir laa yasnidu shayئa ilى الnabiy wa huwa laa yaclamu hubuutahu canhu marka asigaan ku kalsoonahay waa cilada uu daliishanayo marka waxaa laga yaabaa bacd axaadiid in laysku diido oo kan waa صaxiix ma aha kanna waa صaxiix laba sabab midkood inay noqoto sababta hore waa mid la fahmi karo oo shuruudii aan xadiidkii saxiixa udhiganay kulligeed ma laga wada helay ma sameeya waa lagu murmi karaa taas maqbuul waa oo raawigan caadil waa iyo ma aha ninkii caadili waa yihi xadiidkiisa waa u saxiix ninkii ma aha yihi ceebaanku ogahayna daciif waa u yihi taas ma keenaysa marka alikhtilaaf hada laa yacuudu binaqdi calى tacriif اxadiid صaxiix ceeb ma aha taas waxa wey taطbiiq hadihi shuruud calى bacd اaxaadiid waa la isku khilaafi karaa laakin iskaaliyada waxa weeyaan in la yihaahdo shuruudii aada soo sheegtay qaarkeed ani faraa iiga taagan taas way ku noqonaysaa in kaana hada الاctiraad min غayr الmuxadiثiin ma fi ishkaal lakin an yaأti min dakil الmuxadiثiin kamalik hada yacuud bالnaqd calى الtacriif oo waxuu markaa tirahda an yakuna mutasila min awalihi ilaa muntahaahu ou kuleeyahy la ka jooji taasaa keeni karta marka in ay timaado ku tasho wamataa qaaluu markay yihaahdaan hada xadiiثu صaxiixu haddaad ay culamadii ka maqashid famacnaahu waxa weeyaan anahu اtasala sanaduhu baa xariirsaday maca saa'ir اlawصaaf اlmadkuura xadiidkan waa saxiix markii la yihi shuruudii oo dhan aa ku dhamaystiran aa lagala jeeda walaysa min shardihina ma aha an yakuuna inuu xadiidka noqdo maqطuucan bihi mid la goynayo fi nafsi اlamri oo xadiid kastoo صaxiix ah lama dhahaayo mia bilmia sida qur-aanka wuxuu tusi oo kala weeyaan lama dhihi karo laakin waxa weeyaan annaga ka juhdi bashari yalzamuna alcamalu bihi litawafuri hadihi الshuruud lakin maca اxtimaal an laa yakuna ish haabita saas w liannahu xadiidki juhdi bashariha lagu wariyey juhdi bashariha lagu wariyey markaan leenahay xadiidkan waa صaxiix macnaheedu maaha naqdacu mia bilmia ana الnabiy qaalahu ma aha macnaheedu laakin macnaheedu waxa waa ana shuruuطa qad tawafarat walidalika yalzamuna alcamalu bihi maca اxtimaal an yakuna fi bacضi اaxaadiiثi anaha غayru haabita walaysa min shardi an yakuna maqطuuca bihi fi nafsi اlamr id minhu min aلصaxiixi waxaa kamid eh maa yanfaridu biriwaayatihi riwaayadiis wuxuu la keli noqonaya cadadun waaxidun waaa axaadiidka saxiixa waxaa kamid e eh, wax oo raawi keli u wariyey marka maadaama hal qof u wariyay qofka bani aadamka wain kaana cadlan daabitan lakinahu bashar laa yaslam min alwahmi sax wala la marka ixtimaal anahu wahima aa meesha imaan karta buu leeyahy marka ma ynfirij briwaayati cadw walaysa min abaarina kamid ma aha alati akhbaarto ajmacat اlummatu ay ku ijmaacday calaa talaqiha bilqabuuli hadduu khabarkii u la keli noqdo hal nin keligiis ousan kamid ahayn akhbaarta ummadda ijmaac ay ku qaadatay oo sida bukhaari muslim waa ku soo arooro kale s ousan ahayn lama goyn karo lama dhihi karo maqtuucun bihi waa lama dhihi karo wakadalika idaa qaaluu hadday yihaahdaan waa lamid fi xadiiثin hadday yihaahdaan inahu gayru صaxiixin hadday yihaahdaan culamadii falaysa dalika midkaas ma aha qaطcan goyn bianahu kadibun inu yahay fi nafsi اlamri xadiidkaana gayru صaxiix waa la yihah markii la yihahdo macnaheedi boqol kiiba boqol nebiga kama sugna lama dhahayo id qad yakunu sidqan inuu yahay iska dhici karta run fi nafsi اlamri liannahu ninka xadiidkiian lagu diiday oo l oo daciif waa la yihi waxaa dhici karto hadduu nin beenlow ahayn an yakuna saadiqan walow mara waaxida inuu run sheegina waa dhici karto hadduu sayi-ulwahmi ahaaye sayi-ulxifdi inu ahayna an yusiiba mara waaxida waa dhici karta marka ixtimaal an yusiiba waa qaa'im lakin hada اlاxtimaal anaga waxba nagooma quseeya maadaama shuruud alati wadacnaaha liqabul xadiid lam yatawafar xadiidkaas waan waan diideynaa annagoo fii nafsi lwaqti dhihi karno waxaa dhici karta ixtimaal inuu iska haabit yahay marka marka xadiidkan waa saxiix lagu yihahdo ama waa daciif lagu yihahdo calaa hada lmacnaa hayso wa inama almuraadu bihi waxa weeyaan anahu ana algayra صaxiix lam yasixa isnaaduhu kuma ansixin cala shari اlmadkuur shardigii aan soo sheegnay aa laga waaye aan ku leenahay غayru صaحيiحi waay laakin ma goyn karno boqol kiiba boqol nabiga ma dhihin ma dhihi karna buu leeyahy ayb fawaa'idu muhima axaduhaa aصaxiixu yatanawacu ilaa mutafaqi calayhi wa mukhtalafin fiih fawaaidii ka bilaab wuxuu ri waxaan meeshaas ka fahmnay صaxiixa mid laysku waafaqsan yahay iyo mid laysku diidan yahay kamaa sabaqa dikruhu oo xadiidkii haddii shuruudi dhan oo waafaqsado oo an yakuuna mutasila binaqli cadli can milihi min gayri shudud walaa cila hada waa saxiix mutafaq caleyh laakin hadduu mursal yahay intii kale shuruudi dhan waa dhamaystirantaha laakin mursalow noqday maxaa laleeyahay صaxiix bictibaari qowmi ka malik wa abi xaniifa wa daciif marka muxuu noqday mursalka waa saxiix mukhtalafun fiihi wala la laakiin haddii mursal ousan noqono mutasil ou noqdo ninkii aladi kaana yaxtaju bilmursal almusnad yaxtajihu aw laa yaxtajihu a yaxtaj dhihi maayo aniga xadiid kaa musnadka ma rabi mursalan aan raba maayo maa yucqal liannahu xata aladi yaqulu bixtijaaji lmursal min baabi awlaa anahu yaxtaju ish bilmusnad ayb wayatanawacu haddana wuxuu usii qeybsamaa o noocyaal usii noqdaa ilaa mashhuurin wagariibin wa bayna dalik mashhuur maa rawaahu halaaثat faakthar maa lam yabluguu xadda tawaatur waa mashhuur waay mashhuur haddii la yihaahdana macnaheedi ma aha anahu صaxiix walaa ضaciif qad yakunu mashhuura wa ruwaatuhu mutahaalikuun fayakunu ضaciifa waqad yakunuuna hiqaata fayakunu qawiya marka mashhuur waxa weeyaan waa tacriifkiis gariib maa tafarada biriwaayatihi waaxid asigana gariib macnaheedi ma aha inuu daciif yahay qad yakunu صaxiixa waqad yakunu ضaciifa waqad yakunu xasan wa bayna dalika bayn algariib walmashhuur ma huwa alcaziiz tamam markaasuu uri musanifka uma ina darajaati الصaxiixi tatafaawatu صaxiixa markaan shuruudaas aan u qabanay darajaadkiisa way kala way kala way kala dheer tahay fi lquwati bay ku kala dheer tahay bixasabi tamakun اlxadiid markaan ufiirina xadiidka makansansimidiisa min asifaati ou makansado almadkuurati lasoo sheegay allatii taasoo tabtani ay ku dhismayso asixatu calayha shuruudii shanta aheed kulamaa kaanat mutawafira fi lxadiidi aqwa kaana asaxa min gayri fiiri maalan haddaan iriyay an yakuuna sanadu mutasilan in itisaalkiisa waadix u yahay ishkaal uusan ka jirin ka riwaayati malik naafic oo kale wa ayb cadli baa niriyey alcadl ladi la اkhtilaafa fi cadaalatihi walow bikalaam yasiir uusan ku jirin ayb laa ayda walaysa fi hunaaka shuduud shuruudan kulamaa tamakanat biduuni khilaaf kaana dalika alxadiid darajaatuhu arfac tatafaawat way kala sii fog tahay ayb bictibaari sifaat alati tabtani asixatu calayha sixada waxay ku dhisantaa sifaatkaas oo itisaalu sanad naqlu اlcadli can milihi cadamu shuduud intaas waay wa tanqasimu bاctibaari dalika sifaatkaasna way qeybsantaa ilaa aqsaamin ay uqeybsantaa yastacsi ixsaauhaa in la koobi karana ay adag tahay calى alcaadi yastacsi ixsaauhaa koobitaankeeda ay ku adag tahay calى alcaadi alxaasiri ninkii yihahdo waa koobaya way ku adkaanaysaa haddaad tiraahdo axaadiidka say u kala darajo sarayso bixasabi tamakun tilka sifaat aan u kala hormarina weligaa ma keeni karayso oo kuleeyahay ayib maxaa yeelay kulamaa istiraad safadaana ugu dambayso midka sii saarhaysaad arkeysa marka waxa weeya meel ay ku dhamaanayso malaha laha walida sidaas daraadeed lihada yaa naraa waxaan aragnaa alimsaaka in laga afqabsado can اlxukmi in lagu xukmiyo liisnaadin isnaad in wax lagu xukmiyo aw xadiiثun la liisnaadin aw xadiiثin biannahu lasaxu in la yidhaha in laga aamusaan aragna maadaama sifaadka axaadiidta ay ku kala tagsan tahay wax la koobi karo aysan ahayn yan annaga waxay nagu ximbaaraysaa inaan ka aamusno inaan ihaahdo xadiidkaana kan ka asaxsan sanadkaana kan ka wanaagsan inaan ihaahdo oo asaxu lasaniid aan mid u xukmino ama asaxu axaadiid aan mid u xukmino in laga aamusaan aragnaa buri cala liطlaaq walihaada naraa waxaan aragnaa alimsaaka in laga afqabsado can اlxukmi in lagu xukmiyo liisnaadin aw xadiidin lagu xukmiyo biannahu lasaxu inuu yahay midka ugu ansaxsan cala liطlaaq in laga aamuso maxaa yeelay sida uu suyuudi leeyahay waxa weeyaan yacazu twafuru hadihi الصفاat fi kuli waaxidi min الruwaat fi jamiici طabqaat haddaad tirahda isnaadkan isnaadkan ka fadila waxaa laga yaabaa taabicigan ina taabicigan ka fadisha oo tiraha fulan aqwى min hada laakin taabicigii markaad ka degtid waxaad arkay sanadkii aad kan taabiciisa ku fadishay taabici taabiciisi sanadka kalaa ka wanaagsan marka waxaa adag hal sanad oo jamiicu rijaalihi afdal min jamiic asaniid alukraa waa adag tahay sidaasay keenaysa laakiin min min waa laga fadili karaa caadi way raawi yufadal calaa raawi laakin hada aladi fadaltahu fi sanadihi man huwa yakunu gayru afdal minhu marka tafdiilkii aad kan fadishay waxaa tackiir ku keenay aladi rawaa canhu haddaad labadan islaheysi saddexdi inaad heshid waa adkaanaysa sidaasaa waxay keentay inaan iska aamusna buuri markaasuu uri calى ana jamaacata min ahli اxadiiثi khaaduu waxay dabaasheen gamrata dalika alkhawl waxaa la yidhahdaa waxa qofki u dhex galo fadarabad aqwaaluhum wixii aan kaga digaynay ku dhaceen u leeyahay annaga waxaan aragnay markaan fiirinay sifaadkii wax kooban inaysan ahayn inay keeni karto haddii lidaada kanaa xadiidkaana xadiidka ugu ansaxsan in hadhowta lagu qabsan karo annaga waan ka aamusnay laakiin qola ahlilxadiida waay ay mawduucaas way dhex galeen oo waxay yidhaahdeen hada isnaad asax min hada wa hada asaxu asaaniid ay yidhaahdeen markaasuu musanifka xurifat darabat aqwaaluhum aqwaashoodii waxa weeyaan ibtiraab waa isku dhex yaacda ibtiraab waxa weeyaan cadamu alistiqraar calى shayin mucayan maanta waxaa leedahay asaxu asaniid kan waayo beriyaha waxaa lagaa warina asaxu asaniid kan waayo ibtiraabka saas weeyaan sugnaan la-aan waa ibtiraab min cuyuub اxadiid alidiraab yani an yaأtiya ruwaat hiqaat wayarwuna الxadiiث calى awjihin mkhtalifa whm mutasaawuuna fi hiqa khalaas idiraab waa kan haddaad fiirisid waa iqa kan waa fiirisa iqa kan waa fir kul waxd yukhaalif اlakr ruwaad mutasaawuun yukhaalifuuna bacduhum bacda idiraab wa meel ood kugu soo hagaagtid malah marka wuxuu hi anaga waan ka aamusnay laakin dadaa yihahde faruwina fiiri ninka markuu hadda ibnu salaax oo aan aanidi sitmiya halaata w arbaciin buu dhintay isxaaq ibn rahaweyhi oo fi cahdi imaami axmed wax kama warin karo sax wala marka waa inaad majhuul isticmaalso faruwina waxaa noogala wariyey aada leedahay haddii asago tilmiid u ahaan lahay faraweyna ninkii adig aad wax ka maqasha raweyta canhu laakin kan waxaad leedahay ruwiina waxaa noogala wariyey oo noola soo guuriyey can isxaaq ibn rahaweyhi isnaadkii inuu sheego waa ku dheeraanaysa isxaaq ibn ibrahim waa qariin imaami axmed darajada imaam axmed ou jooga waa min shuyuukh الbخaarي macruuf wa isxaaq ibn ibrahim alkhurasani anahu qaala inuu yihi aصxu اlasaniidi asanid waxaa ugu ansaxnimo badan kulihaa dhammaanteed aلzuhriyu can saalimi can abihi marka isxaaq ibn rahooy halkaasuu maray laakin zuhri ninka ka wariyay ku xeran tahay laakin low ana isxaaq masalan o ama maalig oo kale hadduu zhr zuhri can saalim can ibni cumar uu ka wariyo khalaas wuxuu arkaa inuu yahay waruwiinaa naxwuhu an axmed bni xambalin waa qariinkiisii wa waa isku waafaqeen labadaas waruwiina can camr bni caliyin alfalas waa shayku lbukhaari anahu qaala inuu yihi asaxu اlasaniid waxa weeyaan muxamed bnu sirin can cabidata can caliyin cabidata bna camrin asalmani can caliyina ugu ansaxsan buu xadiid wax lagu wariyey sanadkaasaa ugu weyn waruwiina naxwuhu can caliy bn اmadini cali bn cabdillaahi almadini oo shayk الbخaarي asnaca waxay isku waafaqeen cmr bn cali bn falas iyo cali bn اmadini labadaba waxay yidhahdeen aصx اasaniid mحamed bn sirin can cabida kada waruwiya can gayrihima qowlkaana dad badanaa ku waafaqay uma minhum man cayana raawiya raawiga nin cayinaa kamid ah, can muxamedin ninka ka warinayo oo wa wajacalahu ayubi sakhtiyaani haddii la yidhaahdo moxamed ibni siriin can cabida kuma qorne yaa ka warinay waxay yidhahdeen ayub sakhtiyaani can moxamed ibni siriin can cabida can caliin in la yidhaahdo wa minhum man jacalahu ibna cawnin cabdullahi ibna cawn ay qaar yidhaahdeen oo haddii halaga soo dego la yidhaahdo ama ayuub lagu daro ama ibna cawn wa fi ma narwihi can yaxya bni maciin waxaa ku jira macnaha bisanad في ma narwihi bsndina عan بn معin أنhu qaala inuu yihi أjwd أjwadha الأعmش عan إbrahيm عan clqmة عan cabdالlahi بn masعوud waa sanad kufi waay أعmش سlayman بn مهrاn عan إbrahيm بn يزيد النخعي can calqamata bni qays naxaa-i calqama ibn abi waqaas oo inama alacmaalu binniyaat xadiidkii cumar ka wari ma ah liannu ibraahim haddaad aragtay calqamada ku xigo waxaana reer kuufiyiin waay maa adri kayfa yumkin hada wa acmash insaan qiila inahu mudlis ayb wa ruwinaa can abi bakr bni abi shayba saaxibu lmusanaf qaala inuu yihi aصxu اasaniidi kuliha الzuhri can caliy bn xusein zayn اcaabidiin can abihi can caliyin abu bakr bn abi shayba وروينا عن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه قال inuu yihi أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن بن عمر markii بخاarي uu hadlay إذا qاaلت xdاmي fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami dadkii dhamba inhaaru waxaa layihi xataa qaala suyuudi ina alqalba yanjabidu yanjadibu ilaa maa qaalahu lbukhaariyu wاnufus taniilu ilayh marka waxay iska noqotay min almusalamaat malik can naafic can ibni cumar hadiibu wax lakala fadilayo in asiga la hormariyo lana lilbukhaari takhasusa fi tamyiiz صaxiix can gayrihi nin kasta wax buu ku takhasusay nin muhimatuhu jamcu اaxaadiid nin muhimatuhu waxa weeyaan xataa khaalata dalika cadmahu wadamahu inuu macrifa صaxiix bukhaari miizada yatamayazu biha can gayrihi xataa saara cindahu xaasa saadisa marka hadiiba laleeyahay kanaa ugu wanaagsan bu marka alcalaa-i oo saaxibu jaamic taxsiil yaa wuxuu ri culamadii markaan aragnay buu ri anahum khaaduu fi asaxi اlasaniid lakin asaxu lxadiid ma dhihin buri oo lianna wuxuu leeyahay asaxu lasaniid markii nihahda laa yalzamu ana hada اlisnaad asaxu ana jamiica alaxaadiid alati yurwa biha asax min gayriha macnaheedu ma ahbu bukhaariya ibn xajara kadaba yimid waxaan la yaabsanahay ma lfaa-ida haddii aan haddayna ka laazimaynin ana qawlahum asaxa alasaniid ana almutuun alati turwaa bidalika alxadiid bidalika sanad anaha asax min gayri haddayba ka laazimaynin ma lfaa-ida sax wa marka laba xaalo in la ogaado way fiican tahay waxaa la yihi waxaa wanaagsan asaxu alasaniid cala aliطlaaq ba adag tahay laakin waxaa fiican haddaanba laga maarmaynin asaxu asaaniid binisbati lisaxaabi fulaan asaxu asaaniidi ibni cumar haddii la yidhaahdo manaafi can ibni cumar miya masaalim can ibni cumar miya waa lagu murmi karaa oo marka la yihahdo asaxiyadii fi khusuus saxaabiyin bicaynihi taas ceeb ma ah ayib haddii ooba laga aamusaynin waxaa weyaan in mid lagu qeydo midda labaad ayay adag tahay in loo sallimo xataa fi khusuus saxaabiyin waaxid laakiin waxaa laga faa'iideysanayaa culamadii waxay yidhaahdeen habay iskhilaafaaneen laakiin intay soo aruuriyeen oo asaxu lasaaniid can fulaan ay yidhaahdeen annahaa afdal min gayriha oo marka hadda dhihi mayno الزهري عن sالم عن iبن cمر waxaa ka fiican ناaفع عن iبن cمر lakin waxaan ka qaadanayna labadoodaba inay yihiin waxyaalaha sarsareey inay yihiin taasaan ka qaadanayna ayب markaasuu uri مصنifka وbنى الإmام أbو منصور عبدالقادر بن طاهر التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الshaafiعي عan malik عan naafic عan ibni cmar nooع waxa weeyaan shaaficiyada nooع min atacasub imaamkooda meel yar inay inay kor u qaadaan ay doonayaan mas'alada hadda waxaa laga hadlaya ataabiciin wamaa dunahum markaasaa waxaa layihi haddii aw shaa maali maxaan ku irahdaa bukhaari ou yihi malik an naafic can ibni cmar waxaan ku daraynaa bu yihi anagana shaafici can malik aan ku daraynaa oo kul maa rawaahu الshaafiعي والshaafiعي qad rawى الmuwaطأ بأkmalihi bal اجtamaca bmalik maratayn waa sida noo imaa doonta aصxu kitaabi calى wجه الأrضi huwa kitaabu malik ninki yihi asiga weeyaan marka shaafiعي bay dabada uu qabteen markaasu uri واxtaja wuxuu xujaystay بإجmaaعi أصxaabi الxadiiث أصxaab الxadiiث o dhan waxay ku kulansan yihiin calى anahu lam yakun ma ahayn fi ruwaati can malik ruwaadka maalig wax ka warinayo kuma jiro ajalu min ashaafici radia allahu canhum ajmaciin haddii awthaqu الnaasi wa adbad الnaasi can imaami malik hadduu shaafici yahay bukhaari hadalkiisa waxaan ku dhisaynaa malik can naafic can ibni cumar hadduu ahay kan ugu qawisan ina shaafici can malik can naafic aan ku darno dad badanaa waxay yihaahdeen kayfa yakunu hada waliabi xaniifa riwaaya can malik wahuwa imaamuka shaafici markaasaa lika joojiya horta laa yuqaaran abu xaniifa bishaafici alxaqu yuqaal xataa qaala abu dawuud lam yuxfad can الshaafici anahu akhطأ fi xadiiثi waaxid wa abu xaniifa mutakalamu fiihi fi xifdihi bima yatacalaq biاlasaniid waa la wada ogyahay mida kale laysa liabi xaniifa riwaaya ila fi ma yatacalaqu bilgharaaib riwaaya toosan ma jiraan wa abu xaniifa muqadamu calaa malik markaas ari kasoo taga abu xaniifa alaysa min ruwaati malik alqacnabi wa cabdullahi bn wahbi wagayruhum wahm laa yaqiluuna darajata can imaam shaafici kayfa markaasaa waxaa lihi mahmaa yakun min amrin nimankaa niman xifdi badan weeyaan oo hiqaad aqwiyaa laakin wax kastaba ade imaam shaafici inaysan gaari karin waa laisku waafaqsan yahay liannahu jamaca bayna alxifdi walfiqhi walimaamati fi ddiin wa hadi awsaaf laa tatawafaru lihaulaa ayib athaaniyatu idaa wajadnaa haddii aan helno fi ma narwi waxaan warinayno oo min أجزاء الxadiiثi xadiidka أجزاadiisa ah أجزاء الxadiiث ina fahamtaan aslan haddii ligahdo أجزاء xadiiث laba mid un bay noqonaysaa an yakuna kitaaba mawduuعa fi riwaayati shayk معayan inay tahay iyo inuu yahay kitaab wdica fi masأala mucayana haddaan idhaahdo maala xadiiثu naafic can ibni cumar haddaan idhaahdo riwaayaatkiisa kulmino juz weya alqirاءaة khalfa اlimaam haddaan ihahdana juz weeyaan lann alqirاءة khalfa اlimaam axaadiis badanaa ku aroortay kusoo aroortay laysa khaasa biha juz xadiiثa la yihahda marka ibnu صلاح fiiri madhabkiisa إida wajadna fi ma narwi min أجزاء الxadiiثi wagayriha kutubtii dhamaa soo gelayso xadiiثan haddaan helno صaحيiح الإsnaadi isnaadkiisa haddaan daahir ahaan u fiirina صaحيixa u noola muuqdo walam najidhu aanan helin xadiidkaas fi axadi صaxiixayni aanan ka helin walaa mansuusan mid la cadayna aanan helin calaa صixatihi fii shayin aanan ka helin min musanafaati ahlxadiid ahlulxadiid musanafaadkooda in lagu صaxiix yeelan aan ka helin almuctamadati la cugsado almashhuurati haddii aanan ka helin xadiidka fiiri jusmi ajaa ku jira ama kitaab xadiidka ku jira daahir isnaadkiisana صaxiix weeyaan صaxiixayna kuma jiro culamada oo ahlulxadiidka mid kamid oo ah ku xugmiyana malaha laha fa inanaa anaga laa natajaasaru oona ku dhiiran mayno calىa jasmi اlxukmi xukumkiisa inaan goyno bisixatihi asigi inuu saxiix yahay bimujarad in shuruudii ay nagala muuqatay awgeed ku dhiiran mayno dhihi mayno waa saxiix ma dhahin fiiri markaa fa inanaa anaga laa natajaasaru ku dhiiran mayno calىa jasmi اlxukmi xukumkiisa inaan goyno bisixatihi aan xukmino xadiidkan oo cid nooga horeysana ayna saxiix ku sheegin kutubtii saxiixdana aan ku jirin walow shuruuda saxiixba haka ka muuqateen annaga ku xugmi mayno waa saxiix ma dhehayno markaasaa lihi limaada yabna yabna salaax markaasuu yihi faqad tacadara waxaad suuragelaynin buuri oo oo cudurtoomatay tacadur waxaa la yidhahdaa waxaan marnaba suurogelayn altacadhur la yihahdo waqad tacadara waxaa macnaha yani suuragelaynin fi hadihi alacsaar alistiqlaalu in lakeli lala keli noqdo biidraaki saxiix inaan anaga saxiixa aan garan karno bimujarad ictibaari اlasaniid mujarad isnaadkiisa shuruudiyaa ka buuxsantay awgeed xadiis saxiixa loogama xukmi kara buuri leesh waxaa yihi liannahu maa min isnaadin ma jiro oo min dalika asaaniidaas kamid eh ilaa watajidu waxaad helaysaa fii rijaalihi sanadkaas rijaalkiisa man ictumida fii riwaayatihi nin riwaayadiisa la cogsaday calaa maa fii kitaabihi ku jiro cariyan inuu ka maran yahay cariyan inuu ka maran yahay camaa yushtaradu fi saxiixi صaxiixa waxay loo shardinaya inuu ka maran yahay ad arkeysaa oo min alxifdi ah wاdabطi wاlitqaani ah maxaa jira markii la yihi ou le anaga ahal uma nihin in xadiid kasta mujarad tawafur shuruud inan aan ku xukmin karno inuu saxiix yahay maxaa yeelay kutubtii xadiidka ahayd asaaniidda annaga aan ku warinayno fiiriya mu mujarad riwaayat النasaa-i likitaabihi ma aha annaga markaan riwaayada kitaabka nasaa-i markaan warinay sanad aan u raacayna soo maah sanadkaas waxaa ku jiro rag badan oo markii shuruudii loo bandhigo xadiidka saxiixa laga rabay aan laga heli karin waa xifdi itqaankii ah fiiri markaa lianna kutub alxadiid marwiyat biasaniid ilayna wamaa baynana wa bayna almusanifiin asaaniiddaas waxaa ku jira rag shuruudii aan dhamaystiri karin waadix la ayib marka maxaa xale faaala alamru amarkii wuxuu ku dhamaaday idan markaas fii macrifati الصaxiixi wاlxasani in صaxiixa iyo xasanka la garta arrinta waxay ku dhamaatay ila اlictimaadi in la cugsado calىa maa nasa calayhi a'imaة اxadiid a'imaة اxadiid waxay caddeeyeen fii tasaaniifihim ay ku caddeeyeen almuctamadati la cogsanay almashhuurati alatii yu'manu fiiha laga aamin yahay waa lishuhratihaa iyada aan caan ahaanteeda oo min atagyiiri wataxriifi ay ay caan ka tahay oo aan cid wax ku dari karta id wax ka nusqaamin karta ay jirin ayib marka ibnu salah wuxuu ri waktigan la joogo wax lama saxiixi karo maxaan yeelaynaa markaan wixii xadiid kitaabtii kutubtii saxiixa wixii laga helayna waa ku kaaftoomaynaa ko wixii culama ay saxiix yeelena waa qaadanaynaa intii kasoo hartayna waa diidaynaa lianna waxa weeyaan annaga asaaniidda aan wax ku warinayno shuruudii xadiidka saxiixa ahay ma dhamaystiri karto markaasaa la weydiye waxaa la yihi idan ma alfaaidatu min asaaniidina naxnu markaasuu wuxuu uri wasaara mucdamu lmaqsuudi maqsuudka badidiisa wuxuu noqday bimaa yutadaawalu waxa aan anaga isku wareegsanayno oo min alasaniidi kamid eh khaarijan can dalika shuruuddii laysaga baxnayna ka baxsan ulajeedada laga leeyahy waxau noqday ibqaaa silsilati isnaad isnaadka silsiladiis oo la baaq yeelo alati silsilado khusat biha hadihi اlummatu ummadan lagu gaar yeelay zaadaha allahu tabaaraka wa tacaala sharafa aamiin khulaasat lqowl ninkaas mee jid cadow raacay waa lays weydiiyo waxaa laga ribi waxaa ka laazimayo ibnu xajar fi nukat calaa ibni salaax wuxuu ri waxaa ka laazimayo ibnu salaax hadalkiisa hala qaato haddii la yidhaahdo axaadiis badan oy culamo badan saxiix yeeleen markaan shuruudii xadiidka saxiixa laga laga raba in aanu bandhigayn aan dhamaystiri weyse mithaal ahaan kasoo qaada buu ri ibnu khusayma ibnu salaax alxaakim annaysaburi axaadiis badanay saxiix yeeleen iska dhaaf xataa shuruud alxasan lagama heli karay haddaan idaado kullu shay ay aimadii hore saxiix yeel hala qaato haddii la yihaahdo waxaa ka laazimaya waxaan u jeedno ma aan saxiix ahayn waa saxiix in la yidhaaho waa mushkilo meesha ku jirta mushkilada labaad waxaa ka imaanayso axaadiis badan oo fi sunan walmasaniid walmusanafaat walmuwaqa'aat ku jirto yaa jirto oo nin saxiix yeelana aan jirin haddii lama saxiix yeeli kara la yidhaahdo yaan lagu camalfalin falin macnaheed maano hadda الsunan alarbaca keliga soo qaado man ladi صaxa axaadiidaha haddii la yidhaahdo marka wixii culamo hore صaxiix yeeleen keli ah hala qaato haddii la yihaahdo waxaa ka laazimayo in axaadiidaas kale oo badan oo laga aamuso cid wax ku xukumaysa ay jirin ha laga aamuso haddii la yihahdo in wax lagu camal falo ay jirin nuqdada saddexaad ibnu salaax waxaa leeyihi adiga hadalkaada oo asaas leedahay qabla kuli shay dadkii adiga kula mucaasiriinta ahay lam yamtasil bihi axad diyaa diin almaqdasi kitaab waxau leeya almukhtaara la yihahdo matbuuc weeyaan fii cahdi asiga ibnu salaax maray isla dhintee kitaabkaas waxaa weeyaan asaaniidi rawaaha min cindihi ilى الnabiy sal الlahu alيه wasalam waxakama calayha bالصxa oo waa xadiid صai kitaab صaxiix ka dhigtay almundiri ibn الqaطaan fi kitaab اlwahmi wاlihaam wagayri dalika culamadii oo dhan way kugu diiday walidalika nawowi fi kitaabihi اktisaar culum kan ibn صalaح yaa wuxuu ri aniga khilaaf ibn صalaح baan aaminsanahay ninkii ahliyadiisa ay tawafurto anahu yanbagي an yuصaxixa wa an yaxkuma bالضacfi wa huwa اladي facalahu fi kitaabihi اlmajmuع midda afaraad maxaa culum اxadiid iyo shuruud اxadiid صaxiixa laga dersinay haddii la yidhaha shuruuطan xadiidkii tawafurana ha lagu xukmiyo sixa midkaan tawafurinayn halaga joogsado macnaheed hala adeegsado waay ma macnaa qofkii masaar intaad u dhiibti atraa geedna kuma goyn karti wesha faaidata yani naxnu الآn naqul min min shuruud الxadiid الصaحيح an yakuna mutasila wa an yakuna raawihi cadla wa an laa yakuna wa an laa yakun haddaan intiiba la adeegsan karin limaada nutcibu anfusana marka waxay noqotay wax gariib jiddan ah dad badanaa hadda mucaasiriinta ah nin xamza almalibari la yihaahdo yaa yihi dadka ibnu salaax sida u jeeday maba ahaa siday ufahmeen ma aha ibnu salaax wuxuu ujeedaa kutubta mashhuuraadka a ah, wixii aanan ahayn oo kutuba ajzaa alxadiidiya oo aan la wada aqoonin haddii qof intuu kaca ou yidhaahdo kitaabkaas juska aniga asaaniidan ku warinaya wa fiihi xadiidi fulani saxiix hadduu yihahdo laga yeeli maayo liannahaa waa axaadiid oo makfiye ah mashhuurana aan ahayn yumkin an yaqaca alwahmu wاtaxriif fi asaaniidiha laakiin xamza albelgari waxaa ka maqan yiri ibnu salah wuxuu iri إذا وجدنا فيma narwi min أجزاء الحdث وغayriha جamيiعa kتب الsunan oo dhamaa soo wada gelay marka intii aئmada ahayd min mعaasirihi ilىa yومina hذا أنه xmlوا كلاam بن صلاح عalى جamيع الsunan وأنه أkطأ في ذalika inuu nin yihahdo may may adin kalaamki iبن صلاح ma aadan fahmin anigaa fahmay oo جمهuurta ma khilaafsano oo kutubtan mashhuurka ah waxa ku jira waa la saxiix yeeli karaa waana la daciif yeeli karaa laakin wuxuu ka hadlaya kutubta mashhuurka aan ahayn asaaniidka qofka ku wariyo axaadiisteeda lama keli noqon karo inuu saxiix yeelo soo dhaweyn waaye waa muqaabil waxa weeyaan ibn ibnu salaax oo la difaaca ama nawcu cudrin waaye lakin fi lmuqaabil yataratabu calى dalika takhtiatu jamiici man takalama calayh wax sahlan ma ah marka asawaab waxa weeyaan ibnu salaax ulajeedinsi waa sidaas hadalkiisana waa laga wanaagsan yahay waxay lamid tahay oy hordhac u tahay dadkii mutaakiriinta fi ma bacdahu ihaahdeen annaga kalaamka ilaahay ma fahmi karno sunnadana ma fahmi karno culamadii fahmigoodii un baan ku ekaysano laa daa'iya lanaa marka liqira'ati tafsiir walaa lilxadiid inamaa yuqra'aani litabaruk an cuquusheena waayba ka gaabatayba markaasaa waxay akrinayaan kutub oo fiqhi ah oo mukhtasar ah iyo usuul ay fahmayaan kalaamkii ilaahay oo bikulli wuduux wa suhuulan waxay la caqligeena waa ka gaaban yahay ma fahmi karo hadday taas maqbuul ahaan lahay tanna maqbuulay ahaan lahay ayb athaaniyatu ama athalithatu waxa weeyaan awalu man sanafa صaxiixa صaxiixa waxa ugu horeey oo sanifay waxa weeyaan albukhaari waa masaaئishii mutafarica min alxadiiث الصaxiix abu cabdillaahi moxamed ibnu ismaaciil aljucfi mawlaahu bukhaariyaa ugu horeeyey xadiis saxiix ah sanifay waxaa la yihi wax la yaab lahay noqoto runtii ilaahayna waa faraj buu ummadda uga dhigay haddii axaadiista dal maanta laiska wada alifi lahay boqolaala laisku haysan lahay laakiin usuul axaadiis oo dhan bukhaari wuu ku waa wixii saxiixa wuu la soo baxay laba sabab midkooda ku ximbaartay baa la yihi markii loo laabto mar asigoo ibnu rahawey fi xalaqati ibni rahaweyhi fadhiyo markaasuu ri low jamaca axadukum صaxiixan mukhtasaran fi sunani rasuul lah kaana afdal ibnu rahawey hadalkaas iska yiri markaasuu ri hadalkiyaa maskaxda iigu dhacay laa yazaalu yaxtawiruhu ilaa aan arrintii aan ku dhaqaaqa buuri nuqta ii ahayd buuri tii ayadoo meesha u joogto yaan mar waxaan arkay buuri anigoo nebiga alayh salaatu wasalaam mirwaxad haysto oo ka babinayo manaha tixsiga iyo waxyaalaha ka ilaalinayo wa adubu biha canhu nin mucabir ahaan ula tegay bu i arrintaa maay ay kuula eg tahay markaasuu i innaka satudaaficu can xadiidi rasuuli اlahi sal اla alيه wasalam tiina waxay igu noqotay bu ri ina ayadana aada igu weynaato marka sababta u alifay sidaas weyaan kitaabkiisa magaciisa waxaa la yihahdaa aljaamicu almusnadu almukhtasaru min umuuri rasuuli llahi sal اllau alayه wasalam wa sunanihi wa ayaamihi kitaabkaasuu la baxay marka almukhtasar markuu yihi waxaan ka fahamnay أنه لم يقصد في kitاaبه أن يستوعب جميiع الصحيح من حdيث رsuuل الله صح ولا لا طيب dad badanaa caaridoona waxaa la yihi alaysa alaysa malikun qabla الbخaarي muwaطأ malik nacam bal waxa weeyaan markii maalik uu dhimanay waxa weeyaan bukhaari laba sana ma saddex sano jira marka qolo badanaa waxay yihaahdeen sidii uu yihi maa taxta adiimi الsamaai kitaab aصxu min kitaabi malik malig shaafici u yihi maaligaa ugu horeyey maxaa loo dhihi waayo markaasaa la yihi malik axaadiidiisa صaxiix weeyaan laakin alishkaaliyada waxa weeyaan anahu khalطahaa biاlmaraasiil wاlmunqaطicaat wاlmucalaqaat uu isku dhex daray bal wuxuu ku daray aqwaal الtaabiciin wa aqwaalahu huwa fi lfiqh marka lama dhihi karo kitaab oo صaxiix khaas bixadiidi rasuul lahi lama dhihi karo sidaasaa maalik dib loogu dhigay laakin binisbati liaxaadiid almusnad almarfuuca waxa weeyaan boqol kiiba boqol saxiixa la dhihi karaa maalik axaadiistiisa laakin bima ana saxiix bimuqaabilihi almunqaicaat walmucalaqaat walmaraasiil taakharat rutbatuhu can rutbati ish qolo kale waxay yihahdeen alaysa albukhaari kadalika oo bukhaari naftigiisa sow mucalaqaat mawquufaat aqwaali taabiciin wax oo dhan ma uusan sheegin markaasaa i baasha isku dhexyaacina jooji صح أن الbخaarي dakra lakin hada lam yklitu fi الصaحيح inama jacalahu t تmhiida wa tawطica hada yusama taraajum alabwaab lakin bukhaarي markuu yihahd xadahanaa markuu ka bilaabo wixii ka dambe axaadiiث maran weeyaan lakin qabla srd اأxaadiiث fi lbaabi yuqadimu alآية min الqur'an wa qawla litaabiciin lisaxaaba wa wa wa intaas oo dhan waxa weeye tahyi ah wastinaas markaasuu saxiixa galay marka farqiga udhexeeya anahu mayaza hada can hada waadix wala la ayib watalaahu waxaa raacay abulxusein muslim bn xajaaj annaysaburi alqura alqushayri min anfusihim ah, isku dhihi min anfasihim hadaa tilaha min anfasihim asaa ugu wanaagsan laakin min anfusihim maxaa loogu daray min anfusihim fi axad yacrif yani min anfusihim bimacnaa anahu min qabiilati qushayr baynamaa bukhaari anahu jucfi laysa nasaba inama walaa jucfi waxaa la yidhaahdaa ana bukhaari mxamed ibn ismaaciil ibn mugira ibni barasdaba ninkaas barasdaba la yidhaahdo majuusi buu ahaa faaslama calaa yadi ljucfiyiin fasaara walaa lahu walaa islaami alwalaa yakun axyaana walaa citaaq wawalaa taxaaluf wawalaa ish islaam laakiin muslim waxa weeyaan waa carabi ayb wmuslim maca anahu akada can lbukaari bukaari haaba ka qaato tilmiid ha u ahaado wastafaada minhu yushaarikuhu bukaari wuxuu la wadaagsanayaa fi akhari shuyuukihi wa kitaabuhumaa kitaabkoodana ya asaxu lkutubi bacda kitaab illahi caza wajal ayb hadda labaduu isku qabtay almuhim labadooda saxwa waa la dhihi kara labadan kitaab yaa ugu ansaxsan laakin ayaga ma kala ansaxsan yihiin nacam ana الbخaarي aصx min mslim ayb w ama ma ruwina can الshaafiعي radي الlahu canhu yani aslan waxaa weyaan taradي lلصaxaabة wالtaraxum liman bacdahu waxay ahayd in la yihahdo can الshaafiعي raximah الlah fiiri sidaan loo lahayn hadda qof aan maala can abi bakrin salى الlahu عalيه wasalam lamin لأna الصلاة khاas bالnabiy wالtaradي lلصaxaabة wالtaraxum leesh saasa iyo liman bacdahum adigoo dhan waa soo gelaysa marka dad waa nooع min الtawasuc radي الlahu canhu waa duco laakin iyadoo ducaa tahay haddana isilaaxa waxaa lagu gaaraya saxaabada anahu qaala shaafiعي inuu yihi maa aclamu fi اlardi kuma ogi kitaaba في lcilmi lagu alifay akthara ka badan sawaaban toosnaansha fi kitaabi malik hadalkaas u tuuray ayb hadalkaas macnihiisa maha horta kitaabka maaliga wada saxiixa ma ah laakiin inta kutub oo meesha taalo ugu sawaab badan yahay yani huwa aqrabu ila sawaabi min min gayriha waadix wala la maa aclamu fi lardi kitaaba fi lcilmi akthara sawaaban min kitaabi malik laysa hada xukma alى calى صxati jamiic ma fi kitaab markaasaa la yihi shaaficiy intay kaa martay bukhaari markaasaa waxaa la yihi waktiga uu shaafici sidaas lahay kitaab oo la yihah صaxiix bukhaarina ma jirin walaa muslimna ma jirin shaafici wuxuu dhintay laba boqol iyo afarti laba boqol iyo afarti bukhaari markaas xataa tamyiis fiican ma helin marka hadihi kutub aصixaax ulifat bacda ashaafici marka waxa maktigaa yiilay markii loo fiiriyo kitaabu mali kaana asaxa min gayriha kalaam sariim aw wa minhu man rawaahu bigayri hada lafdi wixii ahaataba wuxuu ri jawaabtii وأma ma ruwinahu can الshaafiعي fainamaa qaala dalika midkaas waa la waa yiriyey qabla wujuudi kitaabay الbخaarي وmslim ثuma musanifku wuxuu ri ina kitaab الbخaariyi ya aصxu alkitaabayni labadiyaa lasii dhex galay ina kitaab الbخaariي aصxu الkitaabayni asa ugu asaxsan صaحيiحa وأkharهm fawaa labadii kitaab muslim iyo bukhaari markii laisbarbar dhigo bukhaari waxa weeyaan yaa ka ansaxsan waa ko asaana ka fawaaid badan ansaxitaanka waan u imaan doonaa fawaaida maxaa lagala jeedaa waa taraajumta uu u sameeyey waay bukhaari xadiidkii intaadan gaarin yaad ula ulajeedadii ku fahamsiinaya xadiidkii hadduu toban dali toban mas'ale daliil u yahayni tobantii joor buu soo celinaya marka yaduluka calى اxadiid wayaduluka calى ma yadulu aleyh xadiid min axkaam intaas iyo faa-ida kaga badnaan sixadana waa kana asaaba musanifka noo sheegi doonaa wuxuu ri وأma ma ruwinaahu waxaa noogala wariyey can abi caliyin alxaafid الnaysaburi ustaadi الxaakimi abi cabdillaahi الxaafidi ninka oo la yihaahdo abu cali naysaaburi oo xaakim saaxibulmustadrak sheekha u ahay yaa wuxuu ri maa taxta adimi samaa samada maqaarkeeda wax ka hooseeya ma jiraan kitaabun ma jiro asaxuka ka asaxsan min kitaabi muslim ibn xajaaj hadalkaas waxaa loo fahmay inuu ninkaas leeyahay kitaabu muslim asaxu min kitaabi albukaari midkaan fahaada qowlkan iyo wa qowlu man fadala dadka fadileen qowlkooda min shuyuukh lmaqribi maqribka shuyuukhdiisa kamida ah kitaaba muslim ka fadileen calaa kitaab lbukhaari in kaana almuraadu bihi hadday ula jeedaan ana kitaaba muslimin yatarajaxu waa ka raajaxsanaadaa biannahu bisababi annahu sababteedu ugu raajaxsanaadaa lam yuza yumaasiju kuma dheehin غayr صaحيiح lam yumaasijhu kuma darin غayra صaحيiح hadii lila waa dhici kartaa oo kitaabkiisa waxa صaحيiحeen ma dhex gelinin marka tafdiilka hadday saas ula jeedaan oo marka abu cali naysaburi iyo qolada reer makaarib muslim kitaabkiisa wanaagsan yihaahdeen hadday ula jeedaan ana muslima jarad الأxaadiiث صaحيiحa walam yakliطha bغayrihi fainahu laysa fiihi b fainahu laysa fiihi fi kitaab muslim kuma jiro bacda khudbatihi ila alxadiidu asaxiix xadiidka saxiix masruudan asagoo la arooriyey ama la sheegay sardi sardi waxa la iska daba sheegaa la yihahdo gayra mamzuujin asagoon lagu dheehin bimithli maa shay wax lamid aan lagu dheehin fi kitaab lbukhaari fii taraajimi abwaabihi abwaabta uu bukhaari ku daray oo kale kuma darin oo min alashyaa alatii lam yusnidha bukhaari uusan tiirinin cala alwasfi uusan ku tiirin almashruudi fi saxiix hadday saas ula jeedaan fa hada ay hada alqowl laa ba'sa bihi hadday ula jeedaan muslim kitaabkiisaa wanaagsan bimacnaa wuxuu bukhaari ku daray kuma darin hadday ula jeedaan qowlkooda laa ba'sa bihi walaysa yalzamu minhu midkaasna kama laazimayo ana kitaaba muslimin arjaxu inuu ka raajaxsan yahay fii maa yarjicu waxa uu laabanayo ilaa nafsi saxiixi saxiixa haddii la qabto calaa kitaabi lbukhaari kama laazimayo in laga fadilayo ayib hadalkaas waxa weeyaan hadal cad ulajeedada lama fahmay mase laqbadii waxaa weeyaan way ku adag tahay shay basiir jiddan w ninkii yiriyay waa u imaan doonaa maa taxta adiimi samaai kitaabun asaxu min kitaabi muslim ninkaas hadalkiisa hadalka ibnu salax ku ximbaara ku adag tahay liannahu asaxiyu ka hadlay laakin man fadala kitaabu muslim calaa kitaabi lbukhaari tafdiilka meelo badan uu ka yimaada wax sixada u laabanaa ma ah laakin takfiifka oo mucalaqaadka laga gooyo mawquufaadka laga gooyo aqwaal fuqahaa laga gooyo taraajumta dheclin la gooyo min xayta haadihi hadii la yihaahdo kitaabu muslima ku wanaagsan liannahu laysa fi ila saxiixu mujarad taas kama laazimayso inuu saxiix muslim uu ka raajaxsan yahay saxiix bukhaari fima yatacalaqu bisixati alaxaadiid la ayb markaasuu uri wain kaana almuraadu bi hadday ula jeedaan ana kitaaba muslimin yaa asaxu صaxiixan hadday ula jeedaan muslim kitaabtiisaa ka ansaxsan fahaada haadaa marduudun waxaa lagu celiyey calaa man yaquuluhu ninka ka yeelaya ma jirto ayib waxaa rabaa daliil lowlaa lima lakaana ximaaru faqiihan markaasaa waxaa la yihi anaa kuu soo gaabina hadirtaan nuzhatu nadarna way nagu soo martay cilmigana yusaacidu bacdu bacdan shan mas'ala lagu celiy mar waxaa layihi haddii abu caliin ou leeyahay saxiix muslimaa ka saxiixsan bukhaari waa laga asaxsan yahay wa huwa waaxidu muqaabilu malaayiin min alculamaa yaa la qaadana horta alkahra waa waaxid midda labaad fii waaqic alkitaabeyn markaan u nimaaro siduu xaafid ibn xajar hore uu soo sheegay ana albukhaariya aqwى اtiصاala لأnnahu yashtariط maca mucaasarati hubuutu alluqiyi ko wa andafu rijaala لأnnahu ragga bukhaari lagu qabsaday waxay ka yar yihiin boqol kiiba konton ragga muslim lagu qabsaday wa anqى mutuuna alaxaadiiث alati ucilat fi الbukhaari aqal bkثيir mima ucila fi fi muslim ayb waxaa nidhi wاlbukhaari aclamu bاlxadiiثi min muslim calى wجه اطلاq walaa yuqaaran baynahuma ayb إذا عندنا شهادة العلماء عندنا صحة الأسانيد الاتصال عندنا قوة الرجال عندنا قوة المتون intaas marki laysuu keenay yaa waxaan leenahay aصح الصحيiح baعda kitaaب الlahi taعalى huwa kitaaب الbخaarي باktiصاar الرaaبعة lm ystوcبa الصحيiحa في صحيiحayهma lam ystawcibaa ma ma dhamaystirmin oo ma kulminin lam ystawcibaa waa tasniya lam ystawcibaa ay lam ystawcib kul min الbخaarي وmslim asaxiix jamiica saxiix fi saxiixayhima oo dhihi mayno saxiixii laga waayo bukhaari muslim ku dhex juri waayo saxiix ma aha dhihi kari mayno wala wala wala ltazamaa dalika mana laasimsanin ayaga ma dhihin markii hore hadday dhihi lahaayeen annaga waxaan go-aansanay saxiix oo dhan in kitaabkeena ku jamcino oo hadhow laga heli lahay saxiix kale oo khaariji saxiixeyn waa lagu qabsan lahay ayaga mana uqasdin inay jamiica saxiix inay jumciyaan mana iltizaamsanin marka laguma qabsan kara buu leeyahy faqad ruwiina can اlbukhaari waxaa loo nagoola wariyey annahu qaala inuu yihi maa adkhaltu ma gelinin fi kitaabi اljaamici kitaabkaygan jaamica ilaa maa saxa horta waxaa weeyaan wax saxiix aan ahayn ma dhex gelinin wa taraktu min asixaaxi wax badanoo oo sixaaxna waan kasoo tegay limalaali طuuli dheeraanta ku daalitaankeeda lagu daala ka cabsashadeeda awgeedaan ugu soo tagay buuri haddaan xaawilahay kulla saxiix inan sheego waxaan ka cabsaday dadka inay ku daalaan waxaa laga wariyay axfadu mi miata alfi xadiidin saxiix wa mi-atay alfi xadiidin xadiiثin saxiix mi miata alfin markii cadadkan oo saxiixa ku jira labardhiga waxyaalay noqonaysa miata alf adii xadiid macnaha bituruqihi waa mutaabacaatiya lagala jeeda maa mutuun keligeed ma intaas ayib marka taa waxaan ka fahamnay ana kula xadiidin wadacahu lbukhaari fi صaxiixihi huwa fi nadari صaxiix haba lagu qabsadabo nuqdo koobaad wa nuqdada labaad dadka gadaal ka yimaadeen ee bukhaari iyo muslim ku qabsadeen axaadiidtan صaxiixa maxay saxiixooda ugu dari waayeen waxaa li raalli ahaada liannahu ayaga ma dhihin jamiici صaxiixan kulmina kayfa tulzimhu bima lam yaltazima walidalika alxaakim kitaabkiisa mustadraga ah anahu istadraka calى shaykhayni maa faatahu maa faatahuma min axaadiid sax ma ah lanahu lam yaltazima nin daara qudni wuxuu ri kitaab alilzaamaat lidaa buu leeyay bimacnaa alzama shaykhayni an yukrija hada adii axaadiid maadaama akraja mila milaha waxaa la yihi ilzaamkan fi gayri mulzimin lanahum lam yaltazima an yukrija waruwinaa can muslimin waxaa nagala noogala wariyay annahu qaala inuu yihi laysa kulu shayin shay dhammaantiis ma aha cindii aniga agtayda ah shaygoo oo saxiixin saxiix ah wadactuhu inaan dejiyey haahunaa shay kastoo saxiixa ah, muslim wuxuu ihi saxiixa ma dhex dhexdhigi laysa kulu shayin shaygoo cindii shaygoo saxiixin laba sifo waay wadactuhu yaa khabarki ah marka walaysa kulu shayin cindii صaxiixin shay kastoo صaxiix oo aniga agtayda ah shay kastoo صaxiix oon wariyey oon hayo lam adaxu haahuna wa meeshaan oo muslim kitaabkayga ma dhexgelin yani fi kitaabihi صaxiix wainamaa wadactu haahunaa kitaabkan waxaan dhexgeliyay maa ajmacu caleyh taas marka waxay ahaan lahayd maa ajmacu calayhi haddii si kasta loo gidgidiye muxuu ula jeedaa baa l sida hadda ninkan uu ku fasiray waxa weeyaan ibnu salax qultu araada wallahu aclam wuxuu ula jeedaa anahu lam yadac fi kitaabihi ma uusan dejinin ila alaxaadiid mooye alati axaadiido wujida cindahu laga helay fiiha fi laxaadiid sharaa'id الصaxiixi almujmacu alayh almujmacu calayha saas wax qaba ma jira sharaaid ama shari shuruud الصaxiix ama sharaa'id الصaxiix almujmac calayhi cala صaxiix in laisaga celiyay noqonaysa wuxuu leeyahay muslim aniga axaadiid badan oo saxiixaan wariyey kulu xadiid aan saxiix warina kitaabkayga kuma qorina waxaan ku qoray qeyb gaar oo laisku waafisay inay saxiix tahay markaasaa lii ijmaacaas muxuu ula jeedaa ijmaacdi wuxuu ula jeedaa lihi alaxaadiid alati yatawafaru fiiha shuruud alati itufiqa calayha shuruud alxadiid الصaxiix qole waxay lihin la ma ajmacu calayhi waxay weyaan muxadisiinta waxay ku ijmaaceen saas hadday ahaan lahayd axaadiid badan oo muslim lagu qabsada laguma qabsanayn hadii wax lagu ijmaacay ay ahaan lahayd laakin sida sawaabka a waxa weeyaan ima anahu qasada bihi ijmaacan khaasan wahuwa ijmaacu shuyuukihi abu zurca iyo abu xaatim iyo axmed ibni xambalin iyo wixii lahal ah yuu kitaabka u bandhigay ma ashaaruu calayhi an yaxdifa xadaf wama ashaaruu caleyh an yuhbita ahbatah marka ijmaacooda wuxuu ujeedaa afartaas imaam waxay ogolaadeen aan meesha ku sheegay ama shuruudi saxiix wixii laga helay baan meesha ku sheegay ee kullu saxiix kuma sheegin markaasu wuxuu leeyahay qultu araada wallahu aclam anahu lam yadac fi kitaabihi ma uusan dejinin ila alaxaadiida maahine alati wujida cindahu laga helay fiiha fi laxaadiid sharaa'id صaxiix صaxiixa shuruudiisa almujmac calayhi صaxiixa laisku ijmaacay wain lam yadhar ijtimaacuhaa dhammaanteed inay kulantayaysan muuqanin fii bacdiha bacd alaxaadiid can bacdihim yani ma diidayso uu leeyahay aniga waxaan ictibaariyey buu leeyahy muslim shuruudii laysku waafaqsanaa inan dabaqo axaadiid ay ku tawafursan tahay aan wariyey laakin fi xaqiiqati اlamri bacd axaadiia waxaa laga helay shuruudii laysku waafaqay dhammaanteed qaar aynu u dhamaystirneen waa axaadiia lagu qabsaday waay oo inqitaaca qaarkood laga helay qaarkood waxaa laga helay inay dicaaf yihiin ruwaadkeeda qaar waxaa laga helay shuduud inay yihiin qaar waxaa laga helay inay cillo ku jirto marka cumuuman shuruudaan ilaaliyay laakin taas ma diidayso ana tilka shuruud lam yatawafar jamiicuhaa fi bacdihaa can bacdihi taasuu ujeedaa uma ina abaa cabdillaahi bn اlأkrm alxaafid qaala wuxuu ri qala maa yafuutu lbukhaariya wamuslim wamusliman qala waxaa yahay maa yafuutu lbukhaariya wamusliman muslim iyo bukhaari inay dhaafaan mima yahbutu waxa sugnaanayo oo min alxadiidi kamida yani fi kitaabyihima ninkaas wuxuu yihi صaxiix bukhaari iyo muslim uma qasdin jamiicu صaxiix oo dhan kitaabkooda inay ku sheegaan laakiin ayba u wada qasdin laakiin xaqiiqadii waxay tahay wax dhaafi waa yaryihiin oo ayagoon istiicaad u qasdin ee haddana intee badan oo dhan ay kulmiyeen markaasuu musanifka wuxuu yiri ibnu salax wali qaa'ilin nin qaa'il wuxuu leeyahay an yaquula inuu yihah laysa dalika bilqaliil waxa dhaafay oo saxiixa ah wax yar ma aha wax badan waay maxaa yeele ina almustadrika ama faina almustadraka kitaabka mustadraka ah calى صaxiixayni eh, dabagalka loogu sameeyey mustadrakoo lilxaakimi abi cabdillaahi u sugnaaday mustadrkaas kitaabun kabiir kabiir wa faina almustadraka kitaabun kabiir kitaab weyn waay yashtamilu wuxuu kulansanayaa mimaa faatahumaa wixii ka tagay calaa shayin kahiir wax badan wain yakun calayhi korkiisaba ha ahaado fii bacdihi maqaalun wax badanoo lagu qabso karaaba ha ku jiraane fainahu yasfu lahu waxa u saafi noqonayo minhu min alkitaabi saxiixun kahiir marka lama dhihi karo bukhaari iyo muslim saxiixa wax badan ma dhaafin lama dhihi karo waxaan mihaalahaan kugu soo qaadanayaa kitaabkaas mustadrak oo dabagalka loo alifay axaadiid badan oo calaa shardi shaki sheykhayni ah yaa ku jiro sax waa qaarkood ba ha lagu qabsado laakiin qaar badanoo lagu qabsan karin oo badanaa jiro haddii badnaashadaas fiirino waxaa nooga caddaanayo bukhaari iyo muslim wax badan oo saxiixa ah inay dhaafeen waadixu lala waqad qaala الbukhaariyu waxuu yihi oo laga wariyay axfadu miata alfi xadiiثin صaxiix wa miatay alfi xadiiثin gayri صaxiix طabcan mutuunta nebiga haddii laysku soo arooriy hadda inta maa bayna aydina sitiin alf magaaris marka miata alfi xadiiثin صaxiixan hadduu yihi wa jumlatu maa fi kitaabi saxiix sabcatu alaaf ayhin waa isku xerayin labada mas'alo bukhaari hadalkiisiyo boqol kun oo xadiid aan xifisanahay hadalkiisii iyo kitaabkiisii oo toddoba kun laga dhex helay markaan isbarbar dhigna waxaa noo muuqatay wax badanoo saxiix ah in ish oo kasoo tegay saas waa ulajeedada labada isku keenay wa jumlatu maa fi kitaabi صaxiixi kitaabkiisa bukhaari saxiixa waxaa weeya inta ku jirto sabcatu aalaafin wa mi-ataani wa khamsatun wa sabcuuna xadiida biaxaadiid lmukarara haddii lagu daro maca almukararkiisa todoba kun laba boqol toddobaatan iyo shan weeyaan buuli waqad qiila waxaa la yihi inahaa biisqaadi اlmukararati arbacatu aalaaf xadiid weeyaan ayib marka hadday saas tahay boqol kun haddii barabdhigil wax badan baa imaanay marka mas'aladan oo ah bukhaari inuu todoba kun yahay maca mukararkiisa fiihi xaafid ibn xajar kitaabkiisa oo sharx bukhaari fatxu lbaari baab kasta khaatimo usamey kitaab kasta markuu dhameeyo iyo baab kasta khaatimo inta xadiid oo kusoo aroortay inteeda mukararka iyo inta jadiidka ah markaasuu fi aakhir kitaab haddana u jamciyey markaasuu fi aakhir kitaab markaasuu ri hadii laysku dardaro xadiidka bukhaari biduuni mukarar waa laba kun shan boqol saddex iyo toban xadiid haddii maca mukararkiisa lagu darane waa lix kun iyo saddex boqol iyo afartan iyo saddex weya amaa sabcatu aalaaf wakayta wakayta waxay tusinaysaa buri shuyuukhda halina hadal iska dhahayo wakulluhum yuqaliduunahu inay isdhibaan ma rabaan u laakiin xaqiiqadan faraha kaa saaray inkastoo laba meel kala sheego uri inta bigayri mukarar mar wuxuu ri alfani waxadiiثaani marna wuxuu ri alfani وخamسمiya wa ثalaaثata caشhar xadiid اktilaaf yar baa ka jira fi mawdicayni dakarahuma lakin akbaru الnaasi بأxaadiiث bukhaarي bmukarariha wa mujaradiha ibn xajar weeyaan muslim markii laga hadlay ma uusan sheegin nawowi wuxuu ri biduuni mukarar arbacati aalaaf weeyaan maca almukarar hadii lagu darana laba iyo toban kun waa gaaraysaa laa shaka min xayثu طرq hadii la yihahdo almuslim akharu طرqa min xayثu اlmutun hadii la yihahdo bukhaari inuu badan yahay dhowda lianna muslima min caadatihi hadduu hal matni sheego waxaa laga yaabaa toban iyo shan طariiq inuu inuu inuu soo celceliyo maa bayna mutaabacaat wa shawaaxid marka tiradii sidaas weeyaan marka isku soo aruuri oo haddii axaadiidii saxiixaad intaas cadadkooday ahayd inta kitaabkan ku jirana intaan ay tahay lama dhihi karo markaasuu uri ilaa ana hadihi alcibaara todoba kun waa marka aan leenahay qad yandariju taxtahaa maya إلا أن hذه العباaرة عباaرadan bخاaري أحفظ مئة ألف xadيiث صحيح u leeyahay يndرج تحتha عindهم waxaa gelaya آaثاaر الصحاaبةi والتاaبعيiنa oo markii lagu daray بqلkan ku gaari kara وربamاa عuda الحadيiث الواaحد xadيiثkii keligiis ahaa in la tariyaa dhici karto المarwiي la wari بإسناaدyن xadيiثeyni in laga tiriyo xadiidka keligiisa in laba xadiid laga dhigaa dhici karta ee haddii axaadiida nebiga laga wariyo la tilmaamo cadadkaas ma gaari kar hadduu bukhaari keligiis mi-ata alfin axmed ibn xalbin axmed ibn xambalin yaxfadu alfa alf xadiid milyuun wa marka ma dhici karto ilaa aahaartii turuqdii shawaahidii mutaabacaadkii in la yihaahda mooye wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin